رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu waxaanu gelaynaa baab lagu magacaabo fadli salawaat salaadaha shanta ah fadliga ay leeyihiin qaala allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yidhi ila salaada salaadu tanha waxay ka reebtaa qofka can ilfaxshaa'i iyo walmunkari fuxshiga iyo munkarka ayay qofka ka celisaa salaada wacan abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaa maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya a ra'aytum waxaad iiga warantaan low haddii anna naharan weli bibaabi axadikum axadkiin albaabkiisa uu marahayo yaqtasilu minhu uuna ku qubaysanayo kulla yowmin maalin walba khamsa maraad shan jeer hal wabqaa nahara waa min daranihi wasaqdiisa shay-un shayna ku haraysaa qaaluu waxay dhaheen laa yabqaa min duniihi shay wax korkiisa wasaq ah oo ku haraayaa ma jirto qaala rasuulku wuxuu yidhi fadaalika kaa waxaa la mid ah mithlu salaati alkhams salaadaha shanta ah mahalkooda waaye waa mithalu salawaati alkhams salaadaha shanta ah mahalkooda yamxu llaahu ilaahay wuxuu ku tirtiraa bihinna salaadaha alkhataayaa gafafka dembiyaalkuu ilaahay dadka kaga hoodiyaa dembiga iyo wixii ay galeen buu dadka uga tirtiraa muttafaqun calayhi wa can jaabir radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri qaala rasuulu rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu yiri mafal salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah mafalkooda ka mahali nahri waa sidii weli oo kale jaarin qulqulayo soconaya qamrin biyo badan calaa baabi axadikum axadkiin albaabkiisana uu marahayo oo yaqtasilu minhu uu ku qubaysanayo xaggiisa kulla yowmin maalin walba khamsa maraatin shan jeer rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyayo qof halkii mar shan mar weli ku qubaystay ma sahlana korkiisa wasakhna ku soo harayaan nadiif buu noqonayaa salaadaha shantaa lamid ahoo saasaa dadka dembiyada alla uga tirtiraa rawaahu muslim alcumru bifatxi lgayn almucjamati gayn la dhibceeyey ayaa la akhriyaa alkafiiru waa biyaha faraha badan can ibni mascuudin radi allaahu canhu ana rajula ninba ana rajula ninbaa asaaba asiibay min imra'atin naad qiblatan shumi wuu dhidhinkaday fa ata alladii nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalam fa akhbarahu wuu u sheegay fa anzala allahu tacaala ilaaha sarreeyaa wuxuu soo dejiyey wa aqimi asalaata salaada oog darafayi nahaari maalinta labadeeda daraftiiga zulafan gobol oo min alleyli habeenkii ka mid ah ina alxasanaati wanaadyaalka yudhibna waxay baxsiinayaan oy tagsiinayaan asayi-aati xumaayaalke ficilkaa dembiga ahee sagaa'irta uu sameeyey shuminta iyo qublada uu ku sameeyey waxaa looga tirtirayaa waa salaada uu tukadaa loola jeedaa way dembiga kiisa waayeen oo sinada ah haddii qofka iska ilaaliyo yaryarka ilaahi waa u saamaxaa subxaana watacaala soonka iyo salaadii waxaa lamidkaa lagu dhaafaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waxa laydinka reebayo kiisa waaweyn haddaad ka tagtaan yaryarka ilaah uu idin dhaafaa subxaana watacaala tacaala waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alifmi waalfaaxish ila laman yahyarka maahanayo dhaala subxaana watacaala lamanka ilaahay qofka waa u saamaxaya subxaana watacaala ninkii wuu farxay faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi aniya haada aniya haada macnaha keligay miya arrintan qaala rasuulku wuxuu dhahay miyo lijamiici ummatii kullihim ummadayda oo dhan waayo muttafaqun calayhi wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaal alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumcatu ila aljumca jumco ilaa jumcatoo laga gaaro kafaaratun limaa baynahunna kafaaratun waa mid laysugu dhaafayo laysugu asturayo limaa baynahunna waxaa u dhaxeeya maa lam tugsha haddaadan la daroolin macnaha haddaadan lagu dhicin maa lam tuqsha haddaadan daboolinaedan ku dhicin alkabaa'iru kuwa waaweynka ah rawahu muslim wacan cafmaan ibni cafaan qaala samictu rasuula allahi yaquul nebigii baan maqlay oo dhahaya maa min imri'in qof ma jiro muslim ah taxdiruhu salaad salaad ay ku soo xaadirto maktuubatun oo waajib ah oo fa wuxsuu wanaajiya wuduu'aha wasqaadkeeda wa khushuucaha khushuuceeda wa rukuucaha rukuucdooda ilaa kaanad waxay u amaanaysaa kafaaratun dembidhaaf limaa qablaha wixii u horeeyey qabla dunuubi maa lam tu'ta haddaan lala imaanin kabiiratun wax weyn wadaalika addahru kulluh waana zamanka oo dhan waa sanadka oo dhan rawaahu muslim baabu salaati subxi waalcasri salaada subax salaada casrka ah can abi muusa ana rasuula allahi qaal man salla albardayn labada qaqabood qofkii tukada dakhala aljanna jannaduu gala muttafaqun calayh albardaan asubx waalcasri baa loola jeedaa subaxuna maalinta ayuu qabowgiisu bilowdaa casirkana qabowgu galabta habeenkiibaa bilowda wa can abii hurayra wa can abii camarata camaarata bin ruwayba radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii ilaahay baa maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya layanjab naara naarta ma galo axadun axad sallaa tukaday qabla tuluuci shamsi intaysan qoraxda soo dhalanin ka hor waa salaada subax wa qabla guruubiha intaysan dhicin ka hor yacni alfajr alcasr waa loola jeedaa rawaahu muslim wacan hindu bin sufyaan qaala qaala rasuulku wuxuu yihi man salla subxa qofkii subaxa tukada fahuwa asagu fii himmati illaahi ilaah nagartiisuu ku jira fii ammaantiisa fandur fiiriya bna aadam laa yatlubannaka yuusan allah ilah yuusan raacan yuusan kuu raacan min dimmatihi dimmadiisa xaggeeda bishayin shay rawaahu muslim macnaha qof salaa subax tukaday ha dhibin mashaakilna ha gaarsiin ilahay nagartiisuu ku jiraa hadduu bilaahi kuu raacanayaa qof nabintiisa ku jira haddaad dhib gaarsiisee wa can abi hurayra qaal qaala rasuulku wuxuu dhahay sal alla calay wasalam yatacaaqabuuna waxaa iskiin bedelaa oo is-ergeeya fiikum dhexdiina malaa'ikatun malaa'igtoo bileyli habeenkii ah iyo malaa'ikatun bilnahaar waijtamicuuna waxay ku kulmeen fii salaati subxi wa salaati alcasri salaada subax iyo salaada casrka ah uma yacriju waxaa kora aladiina kuwii daartuu darray fiikum dhexdiina fayasalhum allah ilaahna waa weydiinayaa wahuwa asagoo aclamu bihim uga cilmi badan kayfa taraktum sideedaad uga soo tagteen ayuu weydiinayaa fayasaluhum wuu weydiin ilaah subxaana wa wuu weydiinayaa asagoo uga cilmi badan kayfa taraktum sideedaad uga soo tagteen cibaadii addoonadayda fayaquuluuna taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusalluun ayagoo tukanaya wa waanan u tagnay wahum yusalluuna ayagoo tukanaya muttafaqun calayhi waxaa yiri ibn cabdillaahi albajali qaala kunnaa cinda annabiy nebiga agtiisaan ahayd fanadara wuxuu fiiriy ila alqamari dayxi oo laylata albajri habeen afari tobanaad ah faqaala wuxuu yidhi inakum adinku satarawna waad arki doontaan rabbakum rabbigiin kamaa tarawna hada alqamar saaba waxaan u arkaysaan oo kalaad ilaahay u arkaysaan buu yidhi laa tudaamuuna mana isku iriirinaysiin ciriiri iyo mashaqo iyo dhibna ku arki maysaan ku geli maysaan fii ru'yatihi arigtidiisa ee fa in istabactum haddaad kari kartaan anlaa tuglabuu inaan laydinkaga adkaanin calaa salaatin salaad idinka fakanin qabla quluuci shamsi intaysan qoraxdu soo dhalanin ka hor waa fajarkee wa qabla guruuriha iyo intaysan dhicin ka hor casirkee fafcalu sameeya ku dadaal muttafaqun calayh wa fii riwaaya fanadara wuxuu fiiriyey nebigu ila alqamari dayax leylata arbaca casharati hawda afar tobanaad ah wacan burayda qaala qaala rasuulu ullaahi man taraka salaata alcasr qofka salaada casreed ka taga faqad xabita camaluhu camalkiisii wuu koray wixii camal ahaa ee uu qabtay waa buuray rawaahu albukhaariyu ayaa xadiiskaa wariyey wuu fasahaaday camalkii markaa uu sameeyey baabu fadli almashi ila almasaajid baanu geli doonaa haddii rabbi yarhabo fadliga uu leeyahay socod loo socdo masaajidada وبالله التوفيق والله أعلم